asala guurka oo halkaasay ka unkantaa nikaax iyo axkaamtiis iyo wixii uu ku ansaxayey wixii nikaaxu uu ku ansaxayey buu inooga warrami doonaa nikaaxu markuu asaxana waxyaalaha axkaamta markiiba ka ratibanta ayuu inoo sheegi doonaa markaa kadibna wuxuu usii gudbi doonaa tasarufaadka nikaaxa ku yimaada sida khulucii iyo alaaqii iyo ilaagii iyo hihaarkiiyo wixii la midka ahaa ayuu haddana sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegi doona tasarufaadkaas marka uu ka baxo oo kolley eh, licaanku u dambeyn doono ayaa wuxuu licaanka raacin doonaa in sha allahu tacala se arki doono kitaab اlaymaan ama dhaartii maadaama licaanku uu dhaar ahaa dhaaro la marayo u ahaa kitaab اlaymaan halkaasuu soo gelin doonaa waynu ku arki doonaa in sha allahu tacaala markaa kadibna wuxuu ka warrami doonaa sheekhu raadka guurka maarata aahaarta ka dhalata waxyaalaha u ka tago ciddadii iyo sidoo kale waxaynu arki doonaa radaaci oo dee guurka dhexdiisana iman kara kana dambayn kara waxaynu arki doonaa nafaqaadkii oo inta guurku jirana jiraya kana dambeyn kara kuwaas ayuu kusoo khatimi doonaa kitaabu nikax buu markaa ku bilaabay fuqahadeenna raximahum ullahu tacaala khaasatan kuwa dee mutawalaadka qora mukhtasaraadka ma ahe waxaa caado u ah markay kitaabu nikaax bilaabayaan inay ka waramaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam khasaa'istiisa sababtuna waxa weeye khasaa'ista uu nebigu guurka kulahaabaa badnayd waxyaalaha uu nebigu kula gaarka ahaa deetana waxay u arkeen inuu yahay boos u munaasiba in lagaga warramo nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam wixii uu khasaais lahaa markaa shuruuxda kitaabkan waad ku arki doontaan halkaas oo khasaaistii nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam oo afar qaybooda lagaga waramayo oo waajibaad ilaahay uu ku gaar yeelay nabiga alayhi الsalaatu wasalaam iyo sidoo kale waxyaalo markaa laga xarimay nabiga alayhi الsalaatu wasalaam iyadoo iyaduna markaa lagu takrimeynayo lagu karaameynayo nabiga alayhi الsalaatu wasalaam waxyaalo markaa fududeyn oo takfiifaad waxyaalo isaga loo fududeeyey oo ummadii kale markaa aan loo banaynin nooca afraadna waa fadaail waxyaalo fadaailoo nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam iyo darajooyin uu ilaahay subxaanahu watacaala ku gaar yeelay marka fadaaisha maaragtay khasaaista nebiga iyay halkaa kaga warramaan laakiin de mukhtasaraadku iyagu axkaamtii iyun bay ka warramayaan marka imika sheekeenani wuxuu ku bilaabi doonaa guurka xukunkiisii xukunkii markuu ka baxana waxa uu geli doonaa sixadii nikaaxa ama guurka sixadiisii waxyaalihii ku tacalluqayey oo arkaantiisii iyo rukn walba wixii ku tacalluqayey iyaa halkaa inoo iman doona in shaa allahu tacaala wuxuu yihi man jaaza lahu nikaaxu qofkii guurku u banaanaa ee uu ka ansaxayey ee min arijaali ragga ahaa wa huwa jaa-izu tasarufi walxaal huwa iyadoo qofkaasi uu jaa-isu tasarufi mid tasarufkiisu ansaxaya yahay fain kaana gayra muxtaajin ilayhi haddii aanu guurka u baahnayn kuriha lahu an yatazawaja inuu guursadaa waa loo karaahiyeystaa inuu iska daayaa u fiican wain kaana muxtaajan ilayhi haddii uu u baahan yahayna istuxiba lahu waxa u fiican an yatazawaja inuu guursado walawlaa sida fiicani anlaa yaziida waa inaanu ka badinin calaa imra'atin waaxidatin gabadh keliya guurkeeda inaanu ka badsanin wa huwa mukhayarun ninka markaa zawjka noqonaya waxaa la dooransiin bayna an yacqida binafsihi isagu laf ahaantiisa inuu caqdigii tawaliyo oo qabiltudii isagu uu ku dhawaaqo iyo wa bayna an yuwakila inuu wakiisho man yacqidu lahu cid markaa u caqido oo qabuulkii aqbalkii ugu dhawaaqda walaa yuwakilu haddaba hadduu cid wakiilanayo dirsan maayo ilaa man mid mooyaane yajuuzu ay asaxayso an yaqbala alcaqda linafsihi naftiisa inuu u aqbalo caqdigan guurkaa fain wakala cabdan hadduu addoon wakiisho faqad qiila waxaa qiil leeyahay waa muctamadkiiyo yajuuzu wuu ansaxayaa wa qiila qiil kalena wuxuu leeyahay laa yajuusu asixi maayo walmustaxabu sida fiicani anlaa yatazawaja waa in aanu guursan ilaa man tajmacu اdiina wاlcaqla gabadh laga helay ama kulmisatay diin wanaag iyo garaad iyo wax kala maarata waa caqli dheeraada mooyaane wuxuu yihi wain lam yakun jaa-iza tasaruf qofkaa guurkiisu asaxaya hadii aanu jaa-isu tasaruf ahayn fain kaana sagiiran haddii uu yahay ilmo yar wara-al abu aabbuhu u arko jaddu ama awowgu taswiijahu inuu u guuriyo zawajahu wuu u guurin wain kaana majnuunan haddii uu markaa qof waalan yahay fain kaana yufiiqu fii waqtin waqti uu soo miyirsadaa hadduu jiro lam yusawaj loo dhisi maayo ilaa biidnihi isaga oo markaa isagu ogolaado mooyaane wain kaana laa yufiiqu haddii aanu ifaaqo lahayn oo wakti uu soo miyirsada aanu jirin wahuwa muxtaajun ila nikaaxi guurkiina uu u baahan yahay zawajahu labu waxaa u guurin aabbaha aw iljaddu ama awowga aw ilxaakimu ama xaakimka saddexdaa mid ahaan ayaa waajib ahaan ugu guurinaya wain kaana safiihan qofka aan markaa tasarufkiisa la ogolayn hadduu safiih yahay wahuwa muxtaajun ila nikaax nikaaxiina uu u baahan yahay zawajahu labu aw iljaddu aw ilxaakimu saddexdaa mid ahaan ayaa isagana u guurinaya iyo awowgii iyo xaakimkii fain adinuu lahu hadday u fasaxaan oo facaqada binafsihi nafs naf ahaantiisu markaa tawaliyo isagu guursado ama fain adinuu lahu an yacqida linafsihi sida maarata nusada aniga ay taa la qoran haddii ay u ogolaadaan inuu guursado uu de sidaa ku guursado jaaza way banaan tahay wain kaana haddaba haduu yahay ninkani yughiru alaaqa mid furiinka badinaya suriya jaariyatan addoon ayaa maarata suriyad looga dhigayaayo addoon baa loo soo iibinaya wain kaana hadduu yahay cabdan sagiira addoon yar hadduu yahay zawajahu lmawlaa sayidkiisa ayaa u guurinaya buu sheekhu isagu yihi waayahay hadal baa laakiin ku jira wain kaana kabiiran haddii uu wen yahayna tazawaja biidni اlmawlaa sayidkiisu markuu ufasaxo ayuu guursani wa hal lilmawlaa an yujbirahu calى الnikaax sayidku miyuu xaq u leeyahay inuu guurso ku qasbo oo guurka uu ku qasbo fiihi qowlaani yani uu markaa dee idan la-aan uu u guuriyo fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani laysa lahu ijbaaruhu uma guurin karo weeyi fain alaba alcabdu addoonku hadduu codsado annikaaxa guurkii hadduu codsado fahal yujbaru lmawlaa calayhi sayidkiisu inuu ufasaxo ma lagu qasbayaa iyadana fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuuhumaa midkooda sixada badan u yahay anahu laa yujbaru in aan la qasbaynin intaasi waa raggii waman jaaza laha nikaaxu min annisaai dumarka tii haddaba iyadana guurkeedu uu asaxayey fain kaanat laa taxtaaju haddii aanay u baahnayn ila nikaaxi guurka haddaanay u baahnayn kuriha laha an tatazawaja in ay guursato waa u karaahiyo wain kaanat muxtaajatan ilayhi hadday u baahan tahay in kaanat muxtaajatan hadday baahi u hayso guurkiina istuxiba laha an tatazawaja inay guursataa waa u mustaxab intaa wuxuu sheeku kaga hadlay xukunkii guurka iyo aqsaamtii dadku ay kala yeelanayeen cibaarada uu ku bilaabay ee man jaaza lahu nikaaxu min arijaal qofkii guurku u banaanaa ee ragga ahaa u banaanaa haddii aynu markaa ku fasirna san markii hore u laqbaynay oo ah qofkii guurku uu ka ansaxayey de markaa wuxuu ukala bixi wahuwa jaa-isu tasarufi iyo fain kaana gayra jaa-isi tasarufi markaa laba mid jaa-isu iyo mid aan tasarufkiisu dee aanu markaa banaanayn sida inoo maaratay aynu soo naqaanay waxaa kale oo waana sida markaa shaarixu maraya sidaasi oo markaa waxaa ku baxaya man jaaza lahu nikaaxu min arijaal ciddii de markaa inay guursato aan la ogolayn sida muxrimkii kale qofkii muxrimka ahaa dee guurba uma asaxaynin hadhow markaa waman jaaza nikaaxuha min anisa marka la yidhaahdana dee waxa baxaya muxrimadii oo dee guur ka ansixi maayo sidoo kale waxa baxaya murtadkii iyo murtadadii iyo kuwaasi dee guur sidoodaba rag iyo dumarba guuruma ansaxo markaa iyaga meesha ka saar buule deetana wahuwa jaa-isu tasarufi qeyd labaad bay noqonaysaa qofkii guurkiisu ansaxayey haddii tasarufaadkiisu ansax yihiin sidaasuu xukunkiisu noqonay haddaad tirahdo wahuwa jaa-izu waxay fasiraysaa un man jaaza lahu nikaax iyaduna waa suuragal lakin de markaa wax weynoo soo kordhaya ayaan jirin oo faa-iido hadalku lahaa meesha ka baxaysa man jaaza lahu nikaaxu min arijaali qofkii guurku u banaanaa ee yani iskii u guursan karayy de qofka iskii u guursan karaana waa jaa-izu tasarufka kii aan jaa tasarufka ahayn de iskii uma guursan kara idan buu u baahan yahay saynu arki doono marka ala kulli xaal qaabkaa hore iyaa fiican haddaba qofkii guurku ansaxayey guurkiisu ansaxayey ee aan murtad ahayn muxrimna ahayn khunsana ahayn laba u kala qaad jaa-isu iyo hayru jaa-isi tasaruf jaa-isu tasarufka waa dadkii caadiga ahaa dee markaa dhamayska tirnaa qoladaasi guurkii marna makruuh karaahiyu u noqonaya marna khilaaful wlu noqonaya marna mustaxab buu noqonaya marka wuxuu kuu sheegay sheekhu haddaanu qofku guurka u baahnayn buu yihi oo yani baahi dumar aanay haynin shardi bay markaa halkaa kusii daraya shekh wuxu waa loo karaahiyeystaa halkaa shardi bay ku darayaano haddii aan markaa baahi dumar ma hayso waxaana intaa usoo raaca walaa yajidu uhbatahu wixii guurku u baahnaana ma haysto nafaqadii iyo hawl maarata qarashaadkiina ma haysto baahiina ma haysto qarashna ma haysto waa u karaayo inuu guursadaa baa la yidhi kaas waxa loo karaahisanayana waxa weeyi de waxa weyaan xuquuq buu isa saarayaa inuu ka soo bixi karo ay adkaanayso baahiina aanay uqabin baahi la-aan ayuu wuxuu isa saarayaa xuquuq maaragtay kasoo bixitaankeedu uu ku adag yahay markaa inaanu isasaarin ba in marata isasaaro xuquuqda waa karaahiyo waaya haddii aanu muxtaaj ahayn laakiin uu nafaqadii haysto inanta bi maaratay eh, meherkeedii wuu bixin karaa sakankeedii guri gurigeedii iyo biilkeedii intii uu ka adag yahay ka noocaasa haddii uu markaa cibaado ku mashquulayo kol haddaana baahiye u hayn hadduu cibaadaysanayo oo cibaadada uu ku mashquulayo waxa u fiican ama dalabulcilmiga isagana way raacinayaan waxa u fiican inuu iska daayo kol haddaanay baahiye jirin qarash baa haystee inuu iska daayo oo cilmigaa iyo cibaadada ilaahay u furay uu ku mashquulo iyaa u fiican haddii baahidii ay jirto iyadana waa la kala qaadi sheekhu mar walba ustaxiba bu yihi isagu in kaana muxtaajan ustaxiba waa la kala qaadi iyada lafteeda qarashaadkii ma helayaa mise ma helayo haddaanu qarashaadkii helayo dee xadiidku waa ki iska soomee ninkaa isagaa waxaa laleeyahay fa caleyhi bisawm oo waxa u fiican alawlaa lahu tarku alawlaa lahu lama odhanayo waa karaahiyo kol hadday baahidii jirto karaahiye lama odhanayo waxaa la odhanayaa waa khilaafulawla sidii fiicnayd iyaanu ahayn oo sida u fiicani waa inuu iska soomo hadduu guursadana khayr u buusamey haddii uu markaa helayo uhbadii iyo nafaqadii waa kan sheeku sheegayo wain kaana muxtaaja ilayh ustuxiba lahu an yatazawaja waa kaas marka yaa macshar shabaab man istaطaca minkum اlbaata falyataزawaj waa kan nabigu laho shabaab yaa macshar shabaab halkaa xaajadii baa lagala soo saar laga soo saaraya oo de waxa weeye baahida markaa ninkii dhalinyartaa u qabo iyaa badan saasaa markaa yaa macshar shabaab nabigu alay sala slam iyagii uu si gaara uu ula hadlay haddaba markii uu guursado waxa u wanaagsan gabadh keliya haddii ay ku filan tahay oo aanay baahihii wax ka badan u haynin inuu gabadh keliya ku kaaftoomo waayo de xaajadiina way ugu maaragtay xaajadiina waa intafacat biha xaajatu baahidii uu qabay waa waxa weyaan wuu kaga maarmay sidoo kale inuu markaa xuquuq kale iyo waajibaad isa saaro hadhowna kasoo bixitaankeedu ay ku adkaatana waa laga yaabaa walan tastaiicuu an tacdiluu bayna الnisaai walow xarastum waa ka ilaahay marka intaad cadaalad daro ku dhici lahayd inaad mid iskaga daysato iyaa ku fiican waa haddii ay kugu filan tahay de caruur iyo waxna aad markaa ku haysato wey sheekhu marka halkan wuxuu soo yar dhexgeliyay arrin ay malaha kuma fiicneed inuu xagga dambe geeyo oo qofku markuu guursanayo dee isaguna wuu tawaliyi karaa wakiilna wuu diran karaa labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sameeyey marka u laakiin da wakiil diranaya sidii baa walwakaalaba aynu kusoo aragnay qofka dee aad wakiilanaysaa waa inuu yahay qof caqdigani uu sidiisa uga asxo naftiisa u aqbali kara khilaafkaasay markaa addoonkii keeneen de markaynu qaacidada raacno addoonkii naftiisa u aqbali karaa idanka sayidka ayuunbu u baahan yahay marka mar aqbalka naftiisa u ansaxayay dee waa la wakiilan karaa muctamidkii noqonaya qiilkaa kalaa lama wakiilanayo oo addoonkii iijaabkaba looma wakiilan karo kol haddaan loo wakiilan karin qabuulkii aqbalkiina looma dirsan kara bu way kala duwan yihiino dee iijaabku waa mas-uuliyad addoonkuna ahalkeeda midda kale addoonku de iijaab maaragtay ma baashiri karo naftiisa ma baashiri karo de weliba ma noqon karo saasaa markaa loogu dida lakin aqbalkii naftiisa wuu baashiri karaa qof kalena markaa wuu tawaliyi karaa wey gabadhii la guursanayey iyadana waxbuu u sheegay sheekhu gabadh markaa diinle oo dhowrsoon oo alla kabaqle oo cibaado leh oo maaragtay waxa weeyaan diin leh diinteeda taqaana oo ku dhaqmaysa inay gabadhu ahaato ayaa wanaagsan si markaa diinteedaasi eh, dee ay markaa caailadii iyo usradii hadhowto halkan laga doonayay ay u barakayso hadhowna caruurtii ay diinta fiican ay markaa ugu tababarto waa kii nabigu lahaa fadfar bidaat اdiin caqligiibuu sheeku halkan soo raaciyey caqliga muxuu soo raaciyey caqliga waxaa loo soo raacinayaa baa la yihi dee gurigii baa ugu dhismaya haday gabadho caqligeedu liito gurigeedu wax waliba u yaallaan bay iska duminaysa oo waxaa laga yaabaa shayga yaree ka dhiman inay aragto waxa badane u yaalla ay arki weydo markaa inay gabadhu gara gabadh caqli badan tahay oo waxay doonaysa iyo waxa ka daadanaya kala garanaysa waxa ku seegaya maaragtay waxa ay de tasarufaadka ay geysanayso ay wax ku doonayso waxay doonaysa bal de waxa seegaya lagaba yaaba inay meesha ka baxaan gabadh isku miisaami karaysa oo caadifadu mar walba aanay ka qaalib ahayn sida maaratay marar fara badan dumarka ku dhacda inaanay gabadhu nooca ahayn ayaa wanaagsan waa ka marka liana almaqsuuda dawaamu الصuxbati wa طiib اlcaysh walaa yakmulu dalika ila bilcaqli bayl guurka waxaa looga dan leeyahay in la wada joogo oo aan la kala tegin oo wada noolaansho uu joogto ahaado taasina waxay kaamil ku noqonaysaa qofki markuu caqli leeyahay raajix oo arrimaha isku miisaamay sifaad kale oo de markaa gabadhii laga doonayaan iyaduna way jiraan kolley sharaxna waa ku arki doontaan kutubta kalena qaar baa inoogu iman doona insha allahu taala halkaasi waa jaa-isu tasarufkii kii aan markaa jaa-isu tasarufka ahayni dee afar buu noqonaya inuu yar yahay inuu waalan yahay inuu safiih yahay maxjuur caleyh oo laajir xayiraad la saaray iyo inuu addoon yahay kaasaan markaa isagu de jaa-isu tasaruf ahayn haddii markaa kii yaraa de isagu waxba guursan karo laakiin weligiisu hadduu aabbihii yahay ama awowgii yahay maslaxadiisa daraaddeed yuu ugu guurin karaa fain kaana sagiiran waraacal abu aabbuhu uu arka buu yihi yacni uu dan u arko inay maslaxadi ugu jirto u arko aabbihii ama awowgii wuu u guurin karaa inuu markaa u guurin karo dee sidii markaa gabadhii yaraydba uu u guurinayey iyaa looga qiyaas qaadanaya gabadhii yaraydba hadii uu markaa maslaxadeeda u arkay inuu u guuriyo wuu u guurin karayay inankiisan yarna maadaama uu isagu tasarufaadkiisii u hayo imika isagana wuu u guurin karaa awowgana markaa de aabaha unbaa looga qiyaas qaataa kaasi waa kii markaa sagiirka ahaa in qaangaadhka ahayn kii waa laa isagana dee weligiisu waa aabbihii iyo awogii hadday nool yihiin haddii kalena xaakimka waa tii lagu wareejinayay haddaba isaga kaa weyn waalan haddii waktiyo uu miyirsadaa ay jirto dee markaasuu guursanaya waa la iska daynaya lanna waxa weeye daruuro ijbaar u guurintan qofkii iyadoon idan laga qaadin loo guurinaya waa qasbid markaa de qasbidiina imika laa daruurata ilah wax daruuro inoo haysaa ma jirte markuu hagaagay sagaa iska daayo haddii laakiin waqtulifaaqa aanu lahayn oo waalidiisu ay joogto tahay haddii uu u baahdo guur siduu ugu baahanaya de isagoo dumarkii ku warwareegayaa la arkay ama dhakhaatiirtii baa tii ninka hadii loo guuriyo uu bogsanayaa amaba se daryeel buu u baahan yahay oo markaa gabadh markaa u khidmayso oo wuxuu u baahan yahay dar yeesha hadday taasi jirto waajib bay noqonaysaa in loo guuriya waajib waxaa noqonaysa in loo guuriyo yaa u guurinaya aabbaha hadduu joogo haddaanu joogin awowga haddaanu jooginna xaakimka awliye kale male oo de weliyulmaalkiisuba ahaa weliyunikaaxna weliyulmaalkiisii ayuunbaa noqonaya xaakimku markaa kii yaraa uma guurin karo aabbaha iyo awogunbaa u guurinayo dee ka yar baahi guurka uma hayse maslaxadu weeyaan markaa maslaxaddana aabbihii iyo awowgu dee way u naxariis badan yihiin oo kamaa shafaqadooda iyo naxariistooda ayaa badan markaa iyagu mar ay dan maaratay oog maaratay dan weyn u arkeen ayuunbay u guurinayaan ilan ilan ilmihii waajibaad baa la saaraya biilkii iyo hawlii wax badan baa ku waajibaya isagoo yar bay ku waajibayaanba markaa de qof markaa waxa weeyaan aabe iyo awow unbaa arintaa geli kara cid kale geli kari mayso baahiyana ma haysa isagii kii saddexaad waa safiihi ciddii markaa maxjuur caleyhkii hadduu de muflis yahay oo falas loo xajiriyey kaasi wuu guursan karaa taasi waawey wa maaragtay halkan wax dadiidaa ma jira inuu guursado de dimadiisuma meherkuna uu ahaanaya mushkilad ma laha laakiin hadduu yahay maxjuur caleyhi xajra safah kaasi de waa ti maarata waxa weya wax badan baa ka xidhnaa guurkiina uu ka xidhan yahay isaga oo wuxuu u baahan yahay idnul idnu weliyihi weligiisuna waa ayo waa kan sheeku wuxuu ku yihi weliyu nikaax waxa u noqonaya aabihii ama awowgii labadaasi waa likamaali shafaqa iyo markaa sultaankii oo de markaa dawladdiiya xaakimkii ciddii markaa dee uu weliyu uga dhigayna iyaduna waa saas oo kale markaa weli weliyulmaalkiisii iyo isaga iyo arrintii ka tashanaya marka kuwani aabbuhu wuu u guurin karaa awguna wuu u guurin karaa xaakimkuna laakin waa biidni safiyaha isaga waxbaa la weydiinaya iyadoon waxba la weydiin loo guurin maayo oo lamid maaha majnuunkii iyo sakiirkii lamid maaha ila ninkani waanan caaqila oo miyir qaba oo hadduusan gabadhi loo guurin mima doonayo ohanaya yaa ku qasbi kara marka marka in marka hore lala tashado weeyaan haddii kale guurkiisu ansixi maayo waa in la yidhahdo gabadhaan kuu guurina haye uu yihahdo marka oo idan laga helo markaasaa loo guurin karaa iyagoo markaa wakiilka ah unbay u guurinayan de nooc wakaalabay markaa iyagu ka haystaan isagii isaguna ma guursan karo iyagoon u idmin waa saas waa kaa kule fain adiinuu lahu facaqda linafsi jaaza way banaan tahay hadduu furiin badan yahay bu yihi sheekhu jaariyad baa loo samaynaya addoon baa loo samaynaya loo soo iibinaya iyadii da markaa mana xoreyn karo ila haduu ma ansaxayso oo xoreyntiisi ma ansaxayso markaa in weligiiba haysto ayuun bay noqonaysaa haddii waxay yidhahdeen uu ka soo jeesto oo uu de maaragtay waxa weeyaan iyadii uu ku hagaagi waayo waa loo bedelaya inta la iibiyo iyaa tu kale haddana loo soo iibinaya laakiin maaragtay loo dhisi maayo waayo haddii loo dhiso dee berri furaya gabadho qarash ku baxay iyo haddana berri furaya markaasa haddana tu kale in qarash la geliya noqonaysa kolkaasu haddana furaya xoolihiiba saasuu ku dhamaynaya de bal imika addooni ma jirtee waxaa haddaba safiiha loo yeelayo in markaa de waxay noqonaysaa laga taliyo kii afraad waa waa kii markaa addoonka ahaa addoonkii labaa loo kala qaaday sagiir iyo kabiir inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay haddii uu yar yahay buu yihi sheekhu zawajahu lmawla sayidkiisaa u guurinaya oo macnuhu ay noqonayso wuu qasbaya guur aanu raalli ku ahayn iyo ilmi yara isagu ma laha idan ma laha guur aanu raalli ku ahayn ba markaa dee loo guurinayaa weey wuxuu markaa eh, tacliilkiisu waaba naskii shaafici baa la yihi waaba naskii shaafici baa la yidhi waxaa looga qiyaas qaatay ibnigii sagiirkaa aabihii u dhisayay oo kale kanna dee mas-uulkiisu waa sayidkiisii sayidkiisi baa udhisi kara b laakin muctamedku wuxuu leeya looma dhisi karo looma dhisi karo waayo sayidku aabbihii iyo awowgii lamid maa xagga shafaqada idanna meesha ma jiro markaa looma dhisi karo ma asaxay hadduu wen yahay saddex xaalo mid bay noqon inay isku raacaan isaga iyo sayidkiisi inuu guursado dee guurkiisi waa ansaxaya waa kaa kule tasawaja biidni mawlaa iyo inuu mid ahaani guurkii soo jeediyo kii kalena uu diido haddaba kii diiday ma la qasbaya laba masalaa ka soo bixi marka inuu addoonku guurkii doonayo sayidkuna diidan yahay waa masalada dambe iyo inuu sayidku doonayo addoonkuna diidan yahay oo sayidku waa laga yaaba addoonu isagu inu doonaya u dhiso dee tarankii u bato o deetana markaa addoomihiisu ay tarmaan o ay bataan oo addoomo badan u helo addoonkiina uu diido hadduu markaa addoonkii diido sayidkuna uu doonayo ma la qasbi karaayo idan la-aan ma uba dhisi karaa sayidku addoonkiisii muctamadku waa maya laba qowl baa ku sugan muctamadku wuxuu leya uma dhisi karo sababtuna waxa weeyi de waxa weeye kakale wuxuu ka qiyaas qaadanaya adoonta soo iman doonta addoontiisa sayidku wuu u guurin karaa iya isagoo waba iyada weydiin marka kani ma lamid ba qawl qawl baala waa lamid lakin muctamedka lamid maaha oo sayidku adoonta de istimtaac buu kulahaa oo isagaaba inuu markaa waxa weeyaan ku istimtaaco oo iska jimaaco u galmoodo oo ayaa de u banaanay marka xaqiisii uu weeyaan oo ku tasarufayo laakiin cabdiga dee budcigiis iyo arrimihiis wiiis wax u gaara bay ahaayeen waa isaga u gaara arrintaasi sayidkuna aanu calaaqa lalahayn isaga markaa raqbadiis iyo rabitaankiis ay ku xidhanta wax markaa waxa weyaan sayidkii uu ku qasbi kara ma ah saasaa markaa muctamad cagsiguna isagana labada qowlin baa ku jira hadduu addoonkii ilaah lai guuriyaa lai dhiso sayidkiina uu yihahdo may qawl wuxuu leeyahay waa la qasbayaa sayidka udhis baa la odhanaya hadduu dhis waa iska maarata waa wey waa waa lagu qasbaya ogolaado tana loo guursanaya addoonki waayo de waxa weeye baahidii way jiraysaa ilan waa qof caadi o dhamaystiran sidii markaa qofka kaleba u baahna guurka ugu baahna ayuu isagiina ugu baahan yahay haddii markaa sayidkii u diido dee kadeed baa markaa halkaa maaragtay ka soo gaadhay muctamadku wuxuu leeyahay may lama qasbi kara sayidka maxaa yeelay waa sax oo addoonkiisi waa ku dhibaatoonaya laakin addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhibka dhib kale laguma suuliyo haddii imika la yhahdo waayaa laguu dhiso de waxay noqonaysa markaa sayidkii in xoolihii addoonkani uu soo shaqaysanaya u wada qaadan lahaa qeyb laga markaa waxa weeyaan qaado oo de nafaqadii iyo kasbigii mxu meherkii iyo hawlo ayaa markaa soo kordhay markaa sayidkii ka soo gaaraysa iyo inuu ka mashquulo de khidmadiisiiba ka mashquulo markaa lagu qasbi maayo halkaa raggiibu kaga baxay dumarkii guurkoodu ansaxayey yani aan murtado iyo muxrimo toona ahayn iyadu inay guursato muxuu xukunkeedii noqonaya iyadana labaa loo kala qaadi in baahi guur ay gabadhii hayso oo dee waxa weeyaan iyo inaanay haynin haddii aanay markaa baahiye hayn wax xaajaa oo guurka uhaysa haddaanay jirin waxaa la eegi cibaadada ma ku mashquulaysaa sidii aynu ninka soo nidhi oo kale mise waxba cibaado kumashquuli mayso hadday cibaado iyo cilmi iyo kumashquulayso baahi guurna aanay ahayn waxba inaani guursan baa ufiican maxaa yeelay dee xuquuq iyo waajibaad iyaa fuulaya inay kasoo bixi doontana ilaahay baa og baahina uma hayso inay waajibaadka isa saarto markaa waa loo karaahiyeysta haddii ay cibaadaysanayso baahina aanay wahayn haddii aanay baahiyahayn lakin aanay cibaadaysanayn waxay la mid noqonaysaa un haddii ay baahidii guur ku jirto oo labadaa xaalo inay guursato u fiican waayo de marna baahidii baa meesha jirto de in xumaan ay ku dhacdaaba dhici karta marna dee faa-iida la-aan inay iska fadhido inay caruura dhashaa u dhaanto kol haddaanay cibaadaiya cilmi ku mashquulaynin inay markaa keligeed meelaha iska joog joogtay noqonaysaa oo ummaddana aanay waxba ugu filaan lafaheedana waxba ugu filaanin marka inay taranto oo ummadda ay markaa badiso iya iyadana ufiican ummaddana ufiican wuxuu markaa halkan ka gelayaa musanifku raximah llahu tacaala waxaynu odhan karnaa arkaantiiba de halkan laga bilaabaya waynu oran karnaa mayane halkaa weliga uu kaga hadlayu ka bilaabayaana sida shaarixu uu leeyahay waaba la oran karaa halkan bay markaa ka bilaabmaysa laakiin maadaama uu waman jaaza laha nikaaxu min anisaa iska yihi oo markaa intana sii raaciyey bal haddaynu doonno iyadaynu raacini oo arkaantii kalama dhigi mayno wuxuu ka warramayaa imika dumarkii dee iyagu caqdigii ma tawaliyayaan waa la guurinayaa haddaba axkaamtii taswiijulmara axkaamu taswiijilmara gabadha guurinteeda axkaamtii ku tacalluqaysay iyuu halkan ka bilaabaya wuxuu yihi wain kaanat xuratan gabadhu hadday haddaba tahay gabadh xor ah wadacat ilaa kuf'in oo ay codsato in loo dhiso nin markaa kufkeeda ah wajaba cala alweliy kii mas-uulka ka ahaa waxaa ku waajiba taswiijuhaa inantaha inuu u guuriyo wain kaanat bikran hadday haddaba tahay fain kaanat ama wain kaanat bikran inantaa xorta haddii ay tahay markaa gabadh bikrad ah jaaza lilabi aabbihii waxa u bannaan waljaddi iyo awowgiiba taswiijuhaa inay guuriyaan bigayri idnihaa iyadii oo aan fasixin walmustaxabu laakiin sida wanaagsani an yasta'dinaha aabbaheed waa inuu idan u qaato in kaanat baaliqatan haddii ay markaa qaangaar tahay inuu waxweydiiyo ayaa u wanaagsan wa idnuhaa idankeeduna asukuutu waa aamuska wain kaanat hayiban hadday tahay gabadh garoob ah oo yani waxa weeye jimaac ama galmo hore oo ku dhacday daraaddeed inannimadii uga baxday fain kaanat caaqilatan waa la kala qaadi fain kaanat caaqilatan haddii ay caaqilo tahay miyar qabta baa loo jeedaa halkan lam yajuuz liaxadin taswiijuha cidna guurin kari mayso ilaa biidniha iyadoo fasaxdo mooyaane bacda albuluuqi weliba qaangaadh dabadeed oo iyadoo qaangaada ah inay idanto ayuunbaa lagu guurin karaa wa idnuhaa weliba qaabkay u idnimaysaana binudqi waa inay hadasho ay tiraahdo waan ogolahay wain kaanat majnuunatan haddii aanay caqli lahayn oo ay waalan tahay fain kaanat sagiiratan hadda waa hayibadii fain kaanat sagiiratan haddii ay yar tahay oo hayibo yar ay tahay oon qaangaadhin jaaza lilabi waljaddi taswiijuha aabbaheed iyo awowgeed way guurin karaan markan oo markaa lilmaslaxa ayay u guurin karaan wain kaanat kabiiratan hadday weyn tahayna jaaza lilabi waljaddi walxaakimi taswiijuha oo baahi guur ay hayse weeyaan aabbaheed iyo awowgeed iyo xaakimkuba way guurin karaan ta intaasi waa xuradii wain kaanat amatan gabadha la guurinaya addoon hadday tahay wa araada almawlaa sayidkeedii uu doono taswiijahaa inuu guuriyo bigayri idniha iyadoo aanu idankeeda qaadin jaaza way banaan tahay wain dacat ila almawlaa wain dacat ilmawlaa iyadoo hadday sayidkeedii ka codsato ilaa taswiijiha ay ugu baaqday inuu guuriyo lam yalzam ilmawlaa sayidkeeda ku waajibi maayo taswiijuhaa inuu guuriyo waqiila qiil baa leh in kaanat muxaramatan calayhi tu u xalaala haddaanay ahayn lazimahu taswiijuha inuu guuriyaa waa ku waajib wain kaanat mukaatabatan gabadhu haddii ay tahay mid markaa mukaataboo la kitaabeeyey lam yajuz lilmawlaa sayidka uma furna taswiijuha inuu guuriyo bigayri idniha iyadii oo aan iyadu fasixin wain dacat hiya ilaa taswiijiha hadday iyadu codsato oy sayidkii ugu baaqday inuu u guuriyo faqad qiila qiil baa le yajibu waa ku waajib qiila qiil kalo muctamadkiina wuxuu leeyahay laa yajibu waxba waajib ma aha dumarkii la guurinayo labaa loo kala qaadaya xuro iyo iyo adoon baa loo kala qaaday xuradiina waxa markaa loo kala qaadi intaynaan waxba kala qaadin xuradii hal masalo iyadoo ay amadii mar walba kaga duwanaynta nisaa jirto oo haddii ay tiraahdo qof kuf ah intay keensato hala ii dhiso waxa waajib ku ah weligeed marka xuradaasi ama bikra ha ahaato ama sayiba ha ahaato inay qaangaad u maaragtay tahay baa dee muhim ah si markaa de waxa weye hadalkeedu uu markaa muctabar u noqdo waa inay qaangaar tahay tu aan qaangaar ahay hadii qof keensato oo ay tiraha la ii dhiso waxba wax ka soo qaad iyada dalabkeeda iyo cudsigeedaasi ma laha haddaba haddii ay qaangaar tahay ay tirahdana ninka halaydhiso waana gabadh xorna ah kuf hadduu yahay waxaa ku waajiba weligeedii inuu guuriyo inuu ka meeraysto uma banaana weligaasi ama aabbihii ha ahaa hadduu joogo haddaanu joogin awowgeed haddaanu joogin walaalkeed kii alla kii ay markaa ka codsatay weli ah ee xaqulwilaayihii leh waxa ku waajiba inuu guuriyo hadduu diidana wuu dambaabaya oo de aayaddii qur-aankii ayaa falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna ida taraaduu baynahum bilmacruuf iyagu hadday is ha cadlinina baa ilahay ha u diidinina ha u diidina in ay markaa nimankooda ay markaa lasoo heshiiyeen ay guursadaan taasi waa masalo xaggii guurintii haddaba iyo idan uqaadashadii gabadhii xurada ahayd waxaa loo kala qaaday bikr iyo hayru bikr gabadh bikira iyo inan aan bikir ahayn inan iyo iyo garoob inantii weligeedu hadduu aabbaheed yahay ama awowgeed yahay isagiyoon idan weydiin buu guurin karaa waayo dee qur'aankii baa sheegay iyadoo yar in la guurin karo wallaa lam yaxidna aayaddii dalaaqa ka hadlaysa gabadh aan weli qaan ba in la furay ayay aayaddu ka sheekaysa dee lama furin ilaa la guursaday waxaana lagu guursan karaa un idan la-aanta ilan qof yari idan ma lehe sidoo kale caaisha nabiga aleyhi salaatu wasalaam waxaa loo guuriyay iyadoo yar idan aabbihii naskii baa baneeyey ayaa maaragtay waxa weeyaan uu ku sugnaaday awowgiina waa looga qiyaas qaatay tii markaa baaliqada ahaydna dee waxay la mid noqonaysaa uun tii yaray xadiiskii baana dee sheegayba oo albikru yastadinuhaba ama tusta'dan laa tuzawaj albikru xataa tusta'dan wala ahayibu xataa tusta'mar wuxuu kala duway bikradii iyo iyo iyo markaa hayibadii marka de kala duwanaansha wuxuu noqonaya in midna uu waajib noqdo istidaankeedii midna uu markaa suno noqdo saasay markaa yidhaahdeen waayahay laakiin ciddii ka soo hadhay aabbaha iyo awowga xaquma laha ma guurin karaan ilaa ay idankeeda qaadaan marka hadday dayar tahay mama guurin karaan ay qaan gaadho markii ay qaan gaadho ayuunbay markaa dee odhanayaan ninkaama kuu dhisna hadday haa tirahda waa loo dhis hadii loo dhisi maayo ama ay aamusto hadday aamusta waa loo dhisi karaa oo idankeedu waa aamuska aabbaheed iyo awowgeedna waxaa u fiican inaanay guurin ilaa ay qaan gaadho oo inanaan qaan gaadho inaan la guurin baa fiican maslaxad weyn hadday ku jirto mooyaane markii ay qaan gaadhana waxa fiican ilaa wax la weydiiyo inaan la guurinin oo iyada rabitaankeeda la eego oo la tixgeliyo ilan iyadaa gurigii hadhowto dhaqanaysa nin aanay ogolayn isagana waxba u tari mayso way isla kadeedmayaanu dee iyadiina way ku kadeedantaa markaa qof ay is-ogolaadeen iyaa wanaagsan loo guuriyo tii fayibadii iyadoo waxaa loo kala qaadaya caaqila iyo hayru caaqila markaa bikradii ma ynaan kala qaadin caaqila iyo hayru caaqila sababtuna waa maxay dee tii caaqilada ahayd baaba iyadoo aan idan la weydiin la guurin karaya tii hayru caaqilada adnama min baab awlaa bay noqonaysa fayibadii laakiin labadeena u kala saari inay maaragtay de maskaxaan xanuunsanayso iyo in caafimaad qabto hadday maskaxaan caafimaad qabto qof guurin kara iyadayoo aan iyadu fasixini ma jiro aabaheed walaa awowgeed walaa cid kale maxaa yeelay de wixii waa wa iyadii khuseeya iyadiina maanta khibrad bay leedahay ta hore bilaa khibrad bay ahay waa la khalday tani laakiin waxbay soo tijaabisay khibrad bay leedahay arrintiina waa arrin iyada khusaysa lama guurin karo taasi caaqiladii wey waa inay idanto inay idantona maxaa ka dhalanaya waa inay qaangaar tahay hadday sayibo noqoto iyadoon qaangaar ahayn kadibna abeedu doono inuu guuri ma guurin karayo ilaa ay qaangaadho ma guurin karo sida u idmaysaa iyadu waa inay hadasho wey waayo bikirada un baa la waa wa idnuhaa sumaatuha aamuskeeda weeyaan idankeedu laakiin sayibadii way ka duwan tahay tii markaa iyadu waa layd ee maskaxaan u xanuunsanaysay ee hayibadana ahay hadday yar tahay baahi guurma hayso weeyaan hadday yar tahay baahi guurma hayso kol haddaanay baahi yahayn wixii loogu guuriyaa waa maslaxad un dee maslaxad yaa wax ugu guurin jiray aabbaha iyo awoogo keliya marka aabbaheed iyo awowgeed ayuunbaa u guurin karaa hadday yar tahay iyagoo maslaxadeeda eegay hadday laakiin gabadh qaangaara tahay aabbaheed iyo awgeeda maslaxa way igu guurin karaan lilbu guurin karayeen haddii laakiin baahi guur ay jirto waxa guurin kara waa aabbaheed iyo aw iyo xaakimka xaakimka markaa mar muxuu ubaahan yahay alxaaja ayuu isagu eegaya aabbihiiyo awowgu xaajana way ugu guurin karaan maslaxana way ugu guurin karaan saa daraadeed sakiirada igu guurinaya laakiin xaakimku isagu xaajo keliya ayuu ugu guurin karaayo haddii waa isagu lidaruura markii la arko gabadhiio maaragtay waxa weeyaan rabitaan uu ku jiro de waxaa laga yaabaa inay xumaani meeshii ka timaadaba gabadhiina maskaxaan waa xanuunsanaysa markaa in loo guuriyo si markaa waxa weya waxa looga hortago iyaa waajib noqonaysa waajib baabay noqonaysa addoontii ayuu kusoo soo khatimay baabkaas addoontii markaa sayidkeedu isagu waxa weydiin wuu guurin karaa sababtan ciladana waa inagii soo sheegay marka addoonka ka hadlayay iyadii hadday codsato ka waran marka addoontii aynu kala qaadnay iyada lafteeda de mid markaa mukaataba iyo hayru mukaataba aynu ukala qaadayna ila mukaatabadii waa mid noocan ma madax banaani leh marka tii aan mukaatabad ahayn uu guurin karaa so waxba weydiinin iyadu hadday codsatana labaa loo kala qaadi inay sayidka xalaal u tahay iyo inaanay xalaal u ahayn hadday xalaal u tahay sida yahuudiyaddii iyo muslimadii iyo de aan maxaarimtiisa ahayn iyo kuwaasi qowlan waaxidan hadday tiradaha la ii dhiso kama dhegeysanaya sayidku waayo isagaabay xalaal u tahay marka inuu wareejiyo laguma qasbi karo tii aan isaga xalaasha u ahayn ama maxram u ahayd ama mushrikad ahayd aan yahuudiyadii nasraaniyad ahayn ama majuusiyadda ahayd kuwa noocaasa ah haddii ay tahay iyada ma waajiba inuu u guuriyaa hadday tirahdaa lai guuriya mise waajibi maayo qiilkaa u sheegay iyadu ku jira waa laba wejhi iyaa iyada soo gelaya mid waa muctamadkaa agga hore raaciyo ilaaqayo lam yalzamil mawlaa taswiijuhaa weeyaan qiilna wuxuu leeyahay dee mayane gabadhan ilan isagii xalaal uma aha baahi guurna inay gabadhii haysaa laga yaabo markaa dee way ku dhibaatoonaysaa in la yidhaahdo guur la-aan baad joogaysaa icfaafkii bay u baahnaan kartaa waxa weeyaan sayidku ha ku qasbanaado lakin waxaa loogu jawaabay sida aynu cabdigaba ama addonkaba kusoo sheegnayo addararu laa yuzaalu bidarar taasi waa tii aan mukaatabada ahayn mukaatabadii sayidku ma guurin kara isagoo iyadii waxba weydiin waayo madax banaani bay leedahay hadday iyadii codsato miyuu ku qasban yahay sayidku inuu u guuriyo laba weji buu keenay sidii addoonka oo kale qowleynkii ku jiray oo kale muctamadkuna sidii addoonkaba aynu nidhi sayidka loo qasbi maayo iyaantana loo qasbaynin oo sayidkii ma qasban wuxuu yihi walaa yasixu nikaaxu ilaa biwaliyin dakar halkaa wuxuu kaga baxay gabadha wixii ku tacalluqayey wuxuu markaa u gudbayaa weligii iyo axkaamtiisii o arkaantii guurka ayuu kamid ahaa oo guurku dee shan qof buu baahan yahay zawjkii iyo zawjadii iyo laba shaahid iyo weli shantaa qof baa loo baahan yahay labadii shaahid way inoo soo socdaan zawjkiina iyo zawjada lafteeda wax ku tacalluqa way inoo soo socdaa laakiin zawjadii axkaamteeda badankeedii soo aragna weligii buu markaa u gelaya wuxu uhi walaa yasixu nikaaxu guurku ma asaxo ilaa biwaliyin weli unbuu ku asaxaa weli walaa yasixu nikaaxu lmar'ati gabadha nikaaxeedu ma asaxo ilaa biweliyin weli unbuu ku asaxaa dakarin lab fa in kaanat amatan hadday haddaba addoon tahay zawajaha sayidu sayidka ayaa markaa weligeedii oo guurinaya wain kaanat limra'atin haddii addoontani ay gabadi leedahay oo sayidadii ay gabadh noqoto gabadhina waxba ma guuriso zawajahaa waxaa guurinaya addoontii man yusawiju lmar'ata gabadhaa ciddii guuri lahayd unbaa guurin weliba biidniha gabadhii sayidada ahayd markay iyadu ogolaatay guuriya tiraahdo iyuunbaa la guurin wain kaanat ilmar'atu gabadhan sayidadii haddii ay tahay hayra rashiidatin mid aan markaa iyadu madax banaanayn oo aan rashiido ahayn mustaqilad aan ahayn dee safiihada ama iyadiiba waalanba ama yar hadday yar tahay ama waalan tahay ama ay safiiha tahay faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay laa tusawaju adoonteeda la guurinba maayo waayo idankeedaa loo baahnaa iyadiina qof maanta wax idmi karaa ma aha wa qiila muctamadku wuxuu leeyahay yusawijuhaa abulmar'ati wa jadduha iyadan lafteedu baynu eegeynaa iyadaba maanta haddii guuriya la yihahdo iyada idan waalan dee toosun baa loo guurinayaa soo maha iyadoon idan la weydiinin mar hadday sidaa tahay addoonteediina toos baa loo guurinaya yaa guurinaya aabbaha iyo awogo keliya waxaanay u guurinayaan lilmaslaxa markii ay maslaxadi ugu jirto sayidadda sayidada hadday maslaxadi ugu jirto sida in biilkeeda laga dulqaado inay meherkii hesho iyo wixii lamidkaa iyaa markaa loogu guuri wain kaanat xuratan gabadh xora hadday tahay gabadha la guursanayaa zawajahaa waxaa guurinaya casabaatuhaa casabadeedii wa awlaahum waxaana ugu mudan alabu aabbihii uma aljaddu awowgaa ku soo xiga uma alakhu walaalkaa ku xiga uma bnu lakhi inanka markaa eedada u tahay baa ku xigaya uma alcamu adeerkeed baa ku xigaya uma bnu in adeerkeed baa ku xigaya uma lmawlaa sayidkii xoreeyey hadduu jiro iyaa ku xigaya uma casabatu lmawlaa sayidkaa xoreeyey casabadiisii baa ku xigaysa uma mawla lmawlaa kuwaana haddii la waayo sayidka laftiisa ciddii sayidka u ahaan jirta ee xoraysay haddii ay jirto iyaa kusii xigaysa uma casabatuhu mawlalmawlaha casabadiisa iyaa haddana kusii xigaysa waxaasoo dhan haddii la waayo uma alxaakimu xaakimka ayaa markaa ku xigaya waxay leeyihiin guurma asaxo weli la-aan waxaana u xujaysteen xadiidkii laa nikaaxa ila biwaliyin ama ayuma mra'atin tزawajat bay ama nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baطilu fanikaaxuhaa baطilu fanikaaxuhaa baطil waana xadiid aimadu ay qaar badan oo kamidii tasxiixiyeen guur ma jiro oo ma ansaxayo weli la-aan gabadh kasta oo guursato weli la-aan nikaaxeedu waa bail nikaaxeedu waa bail nikaaxeedu waa bail sidoo kale aayaddii cadliga ka hadlaysayna way deliishadeen وإdا طلqتم النساء فبلغna أجلهنa فlا تcdلوهنa أن ينkحنa أزواaجهنa إذا تراaضوا بينهم بالمعروف waxaa markaa loo diiday awliyadii inay u diidaan gabadhii inay guursato de hadda iyadu isu hayso iyadu markaa weli la-aan guursan karayso in iyaga la yidhaahdo hadiidina macna may samayseen iyagoo diidan bay iska guursan lahayd inay markaa iyagu guurinayaan iyay sheegaysaa sidoo kale aayaddii walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna dumarkii mushrikaadka ah guursanina markii la yidhi addo dadkii mushrikiintii wax u guurinaya walaa tunkixu lmushrikiina dumarkii inta lala hadlay lama odran walaa tankixna almushrikiina dumarow idinkuna mushrikiinta ha guursanina lama odhan awliyadoodii baa lala hadloo la yidhi hablaha ha u dhisina kuwa mushrikiinta ah waxaa markaa ayaddu ay tilmaamaysaa in aanay raggii iyo dumarkii isku mid ahayne raggiina iyagii ay waxguursanayaan dumarkiina la guurinayo oo awliyadoodu ay guurinayaan wa hada min maxaasin shariica baan waa shareecada islaamka maaragtay gobonimadeeda iyo wanaag ma aha uun shareecadu kuma dadaasho uun xuquuqda kala goynteed taasi wuxuu siduu ku qurux badan yahay iyay marar fara badan shareecadu tixgelisa markaa gabadhi inay guurkii iyadu nafsadeedii ay tawalido iyo in iyadiyo iyadu iska qarsoon oo halkeeda iskaga jirta cid kale ay markaa arrintaasi u tawalido oo aanay markaa iyadu toos loola khitaabin way u kala qurux badan yihiin markaa waxaa qurux badan in aanay iyadu markaa daraf meeshii ka noqonin haddaba gabadhii waa laba addoon iyo xuro xura ama gabadh xor ah addoontii day sayidkeedun baa u weliya hadduu doon aabeeda joogo waaba laleeyahay ninkii lahaa cidina ugama awlaysana isagun baa guurinaya cid kaleo markaa guurin kartaa ma jirto ciddu isagu ufasaxay mooyaane tii xurada ahayd iyada waxaa guurinaya waa casabadeed marka adoontii waxoogaa axkaamtu da kasii galgalay ayna wax badan uga baahnayn yani haddii sayidkeedii gabadh noqdo oo gabadha ay leedahay de gabadhna wax ma guurin karto laa nikaaxa ilaa biwaliyin ama odhan waliyatin oo de gabadhii markaa nafteed mara laa tuzawiju nafsaha falaa tuzawiju hayra nafteedama guurinaysa cid ma guurinayso haddaba ciddii iyada guurin lahayd iyunba addoonteedana guurinaysa lakin idan baa loo baahan yahay tu idmi karta haddii aanay ahayn lamama guurin kara waa la yidhi o da idankii baa meesha ka maqan mayana muctamadku wuxuu leeyahay ciddii iyadaba haddii ay markaa mujbaro noqon lahayd qasbi lahayd iyunbaa maantana addoonteedii toos u guurinaysa tii xurada ahaydna awliyadeedu dee waxay noqonayaan casabaadkeedii qiyaasan cala alirsi waxba la yidhi Eh, wliana alwilaaya habatat lidafci اlcaar waa in maaragtay wilaayadu waxay usugnaatay baa la yihi gabadhii halkay marayso dadkeedii waxbaa ka soo gaadhay meel aan fiicnayn hadday marto dhibaataa ka soo gaadhaysa dadkeedii iyo qalbi xanuun iyo ceeb marka cidda ugu mudanee dee markaa arrimahaasi ay taabanayaan waa dadka ay ka soo jeeday casabadeeda ah aabaheed awowgeed walaalkeed dadkaa weeyaan markaa sidii ay ugu kala mudnaayeen dhaxalkaba ay ugu kala mudnaayeen iyay halkana ugu kala mudnaanayaan inankeedii unbaa meesha ka baxaya oo isagu wuxuu meesha uga baxayaa dee waaba kala reer baa layihi fuqahadu waxay sheegeen guurka sharaxana aad ku arki doontaan waxa fiican qofku imaam shaaficina waa laga hayaa min geyri cashiirati tolkii inaanu ka guursan baa fiican oo meel kale kasoo guursan waayo maqaasida guurka waxaa ka mid a bay yidhaahdeen in reeruhu isku xirmaan waa wixii odayaasheenu ay marka qaarkood ka sheegi jireen golayaasha waxaa laga yaabaa inay dee cilmi dhagood ku hayeen waa maqaasida guurka ayay ka mid tahay in reeruhu iyagoo kala durugsana ay isku xirmaan ay wax isu noqdaan marka dee inankeedii waxaa laga yaaba inuu reer kaleba yahay markaa dadkii markaa reerkeeda ahaa ayuunbaa arrintii soo gelaysa soo geli maaya isagii hadduu in adeerkeeda yahay isku qabiil yihiin in ahaan buu usoo gelaya lakin inuu inankeedii yahay ku soo geli maayo sidii markaa inta kale ay dhaxalka u kala mudnaayeen ayaa loo kala horreysiinayaa awowgiina waa laga horreysiinayaa ikhwadii waay wuxuu yihi musanifku walaa yuzawiju axadu minhum qof kuwan kamidii gabadhii guurin maayo wahunaaka man huwa aqrabu minhu iyadoo cid ka dhowi ay jirta de sidii markaa de waxa weeye aynu dhaxalkiiba u kala horreysiina in loo kala horreysiinay inagii soo sheegay kala horreysiinta macnaheedii baaba dee tan noqonaysa fain istawanaani laba hadday sinmaan fi darajati ay isku darajo noqdaan wa axaduhumaa laakiin mid ahaani yudlii bilabaweyni uu shaqiiq yahay uu labadii ku soo gudbayo waalaakharu ka kalena yudlii bilabi aabbe keliya uu ku soo gudbayo oo aanu shaqiiq ahayn falweliyu weligu huwa aladii yudlii bilabaweyni waa kii labada aab labada waalid ku soo gudbayey fii asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan kooda sixada badan wa fiihi qowlun aakharu qowl kale ayaa ku sugan waa qadiimkiiye annahumaa sawaaun waa inay markaa siman yihiinoo ay isku mid yihiin kan waa isku mid lahi wuxuu ka eegayaa hooyadu dee dhaxalkii waxbaa lagu dhexli jiray laakiin wilaayatu nikaax hadda iyadu ma soo gasho marka anigu hooyaan la wadaagaa macno badan ma samaynaysa buu leey waayo xagga wilaayada hooyadu shaqo kumay lahayn dhaxalkiyaa la horreysiiyo shaqiiqa waa ijmaac in shaqiiqa la horreysiinayo leanna hooyadiina waa sabab lagu dhaxlo aabbihiina waa sabab laba sababood markaa isagay haystaa laakiin halka wilaayatu nikaaxa dee xagga aabbaha ayuunbaa maaragtay laga lagala kulmayy xagga hooyada waba lagama qaadanayn buu laakiin muctamadku wuxuu leeyahay kol hadii dhaxalkiiba uu ku xoog weynaa quwat marka waxa weeyaan quwa meesha jirta quwat lqaraaba qaraabanimadiisaa xoog badan haba sinaadaane isku darajo haadaane isagaa markaa la hormarinayaa wuxuu yihi wain istawatnaani fi darajati hadday laba ka sinmaan xaggii darajada iyo wal idlaai soo gudbidda oo yani waxa weeyaan de laba akho shaqiiqa ay noqdaan oo kale maalan fal awlaa sida fiicani an yuqadama waa in la hormariyo asanuhumaa kooda weyn wa aclamuhumaa kooda cilmiga badan wa afdaluhumaa kooda markaa fadliga badan ee cibaadada badan fa in sabaqa alaakharu hadduu kii kala degdego uu ka hormaro oo fazawaja guuriyo gabadhii saxa guurkii uu asixi wa inta tashaaxaa hadii markaa labadii iyagiyo maalan siman oo aan da iyo maalan ama cilmi wixii ku kala fadli badnayn hadday isriixriixaan iyagoo isceshan karaya xaggii sifaadka haddii ay isriixriixaan oo mid waliba anaa guurinaya uu yidhaahdo weli noqonaya uqrica baynahumaa waa loo qori toori fain kharajat ilqurcatu liaxadihima midkood haddii qorigu uu soo baxo dee tanafasa wajal aakharu kii kale u gabadhii guuriyo faqad qiila qiil baala la yasixu way asixi guurkaasi uu iska asaxaya waana muctamadkii waqiila qiilna wuxuu leeyahy laa yasixu asixi maayo waayahay laba isku darajiya haddii ay yimaadaan oo labadiiba wada shaqiiqa ama maarata licab ah ama laba adeer hadday saas yimaadaan maxaa la yeelayaa say u kala wen yihiin ama u kala cilmi badan yihiin ama u kala fadli badan yihin in lo kala horreysiyaa fiican haddii kii kale intuu ka gaadhsiiyo uu guuriyo gabadhiina ogolaansho uu ka haysto inuu guurin kara de ila nimanka nima guurin karaan gabadhii oo aanay ogolaansho ka nima guurin karaan isagoo ogolaansha gabadha haysta hadduu ka gaadhsiiyo waa ansaxayaa guurku waayo waa weli weeyaan waa weli sifaadkii weliga haddii dee maarata sifaadkii laga helay taariku salaad iyo waxaas meesha ma soo gelayaan iyo dibjir iyo de khabriyacab iyo waxaas meesha sooma geli maayaan kuwaas marka hore ma soo gelayn haddii ay markaa isu daysan waayaan nimankii isku sifaadna ay yihiin oo markaa sifaad lagu kala hormariya aanay jirin qorituur baa lagu kala hormarinaya iyadoo la qorituuro qorigii miduu soo baxaa hadduu kii kale ka gaadhsiiyo ka gaadhsiintaasi waxba ku ansaxayaan qiil baale waxba ku ansixi maayaan waayo haddii kale qurcadii qorituuradki bila faa noqonaya laakiin muctamadku wuxu ley waa caadi waayo kii fadliga badnaaba haddii laga gaadhsiiyo dee waa kii ansaxayay qorituuradkani fadligii iyo cilmigii iyo tii kama mudna marka haddii la guuriyo de waa nin weligaa way mehersamaysa wuxuu halkan markaa ka gelayaa weliga sifaatkiisi marka sifaat lweliyna waad ohan kartaa mashruuط lweli waad ohan kartaa mawaanic اwilaayana waad ohan kartaa waa caadi way istegaya haddaad markaa sidanu sheeku imika u cabiray waa mawaanic cagsigooduna waa shuruud oo inaga adi jeer ohan jirnay shardiga un haddii cadam xagga hore laga geliyo eh, waxaan jeeda maanica haddii cadam xagga hore laga geliyo shardi wuu isu bedelayaa soo ma markaa iminka walaa yajuusu ma banaana an yakuuna alweliyu cabdan weligu inuu addoon noqdo markaa shardiga muxuu noqonayaa cadam riq walaa sagiiran in aanu yarayn ayaa markaa waxa weye inuu yaraadaana ma ansaxayso oo kuma maarata welig ma noqon karo qof yari marka cadam siqa de kibarkii walaa daciifan daciifo ra'yi weey mid markaa caqli ahaan u liitana waa inaanu ahayn walaa safiihan mid markaa maxjuur caleyh bisafah laxojeclo daro mid loo xayirayna waa inaanu ahayn walaa yajuuzu weliyu sidoo kale ma ansaxayso weligii inuu ahaado faasiqan faasiq inuu ahaado ila sayida kii sayidka ahaa mooyaane fii taswiiji amati addoontiisa markuu dhisayo waqiila qiil baa leh in kaana hayra alabi waaljaddi haddii weliguu aabe iyo awow waxaan ahayn uu yahay jaaza waa iska banaan tahay an yakuuna faasiqan faasiq inuu ahaada wahuwa khilaafu nasi buu sheekhu yihi qiilkaasi naskii shaafici waa wa hal yajuuzu ma banaan tahay an yakuuna alweliyu acmaa weligu inuu indhoolo noqdo qiila yajuuzu muctamadku wuxuu leeyahay haa way banaan tahay wa qiila waxa kale oo la yidhi laa yajuuzu ma banaana walaa yajuuzu ma banaana an yakuuna weliyulmuslimati gabadhii muslimada ahayd weligeedu inuu noqdo kaafiran mid gaala walaa weliyulkaafirati tii gaalada ahayd weligeediina noqon maayo musliman muslim noqon maayo ilaa laba mooyaane asayidu fi lamati sayidkii addoontiisii gaaladda ahayd dee wuu dhisi karayaa sayidkii muslimka ahaa wasulaanu iyo maarata xaakimkii muslimka ahaa fii nisaai ahli dima dumarkii ahlu dimaha kuwii jizyada bixinayey dumarkoodii bilaa weliga ahaa de fasulطaanu waliyu man laa waliya lahuyo halkaasuu ka soo gelayaa shuruudii wilaayada ayuu sheekhu halkan inooga sheegay shardiga koobaad waa alxuriya waayo addoonkii laa yeli amra nafsi qof aan arrinkiisi naftiisaba gacanta ku haynin de cid kalena markaa waxba u maamuli maayo sagiirkiina waa saas oo kale daciifkii waa daciifulcaqligii kii waalaa markaa dab u baxaya waayo isagana mas iska ahayn sidoo kale waxaa baxaya ku aan waalayn laakiin garashadiisu iska liidato oo si fudud loo dadkan la siro maaragtay iska uuna maarata wa istabamarinta iyo waxyaalaha aan ku baraarugsanayn yaqidka aan qof soo jeeda aan ahayn iska yar hurde iska yar hambalka kaasoo kale weli ma noqonayo hadduu iska yar nacas nacas yahay soo garan maysi haddii de loo buuxinayo oo walaayada nagu soo wareejiyo iska yar beenbeena lagu odhanayo mushkilad ma laha waa lagu samayn karaa laakiin kii weliga xaqiiqiga ahaa sida ka dambeeyey ayaa hoos loo leeshiin l walaayada nagu soo wareeji hadhowna isagana madaxa loo buuxiyo la yidhahdo haya nagu soo wareejiy oo si aanu daysa lafsi uniyad jabin way iska fiican tahay laakiin weli maaha safihiina waa saas oo kale oo dee nin markaa xoolihiisiiba laga xayiray oo la yihi adigu waxa weeyaan xoolaha gama maamulan kartid gabdhihiisiina ma guurin karo oo iyagaaba de kasii culusba waaya haddee maalna arrintuu ku tacalluqaya maharulmithli hawlaa la doonaya in la fiiriyo faasikna noqon maayo taariku salaad khamriya ilaa biwaliyin murshid laa nikaaxa ilaa biwaliyin murshid qof markaa murshid oo toosan oo quman uu yahay baa la doonaya faasiqii markaa waxba ma guurin karo dilaagi kuwan marka de dibjirta intaa wax laaya ee maaragtay ama maaragtay qabyaalada iyo balaayada iyo waxaa ka shaqeeya ee iska saaqidnimadu ku badan tahay kuwaasi gabdhihii ma guurin karaan baa laleeyahy marka de hawsha way adkaanaysa in misaa saaqid imika meelaha wax ku meheriya ama maaragtay de wadaadkii wakaaladda siinaya marka wadaadkii la odhanayey alcizu bin cabdisalaam kalaam buu leeyahay halkaas uu leeyahay war nig haddii aan sidan la yeelin kollay khazali iyana waabay ugu horreeyeen khazali isagu arrin kaleu isagu sheegay waxay leeyihiin faasiq ma ha ahaadee laakiin haddana arrintu markay inantiisii timaado waxbuu ka hubinayaayo oo aad buu dadaalayaayo wuu iska dhisaya marka oo dabcigii iyaa keenaya waasicii dabciga ahaabaa jira buu leeyahay halkaa aynu sii daynay buu isagu leey lakin waa adagta laba qolaa lasoo reebay oo kii sayidka ah addoontiisii de isagaa guurinaya faasad kasta qolada labaad qiil unbaa soo reebay daciifa oo wuxuu leeyahay gabadha la guurinayo haddii aabbaheed iyo awowgeed cid aan ahayni ay guurinayso dee mar walba idan bay u baahan yihiin iyagu inay gabadhii idan ka qaataan mar hadday mar walba idan u baahan yihiin oo idankeeda un ay ku guurinayaan waxba in iyagu faasiq yihiin mushkilad ma laha waayo iyadiibaaba baaba dee nafteeda usoo jeedo iyadii ogolaanshaheedu lagu guurin karaa iyadii baana kan ogolaatay markaa waxba faasiqnimadiisu dhib keeni maysa bay leeyihiin ayuu qiilkaasi leeyahay laakin sheekhu wuxuu yihi waa khilaafu nasi naski imaam shaafici iyuu khilaafsan yahy xadidki inu khilafsan yahy booliyin murshid ayuu dee xadiidku yihi indhala-aantinba dhib bay keenaysaa qolaalehaa oo waxay halkii aynu lahay taami nadar waxaa shardiga oo inu halkii aynu daciif alla yakuuna daciifan markii wayna lahaa markaynu shardi ka dhigna muxuu isu bedelaya taamu nathar baa la ohanaya qawiyan ma ohanayno aynu ohan ama qawiy alcaql hadaad sk lakin taamu nathar baa la yidhahda yushtaradu fi lweli an yakuuna dakaran labnimada hore inagu soo sheegay ilaa biweliyin dakari baa kusoo yidhi addukuura baa shardi alxuriya baa shardiya waxaa shardi noqonaysa tamaamu nathar caqligiisu qofuu buuxo waa inuu yahay of buuxo waa inuu yahay oo si fiican wax u kala garan karay haddaba qofkii indhaha la-aa dee wa waxyaalaha qaarkood baa ka qarsoomayay bay qaar leeyihi oo tamaamu nadarkii inuu inanta wax ka feeriyo ayaan dhamaystirnaaneyn laakiin muctamadku wuxuu leya waan u wareysanaya l gabadha ninka waa laga wargeli ninka muuqaalkiisa lama doonayne ninka akhbaartiisa iyo warkiisa iyo dhaqankiisa iyo baa la doonaya markaa dee taasina kolleyba war baa lagu helayy warkii isaguna dee wuu dhegadhegeynaya o wuu raadinaya waxaa ka mid markaa shuruudii wilaayada alitifaaqu fi diin isku diin in la yahay diinti iyadoo la isku khilaafsan yahay dee markaa wilaaya markaa meesha iman ba mayso markaa gabadhii muslimadda ahayd weligeedii gaal mama noqon karaba tii gaaladda ahaydna weligeedu muslim ma noqonayo labaa ta qaybtaa damba labaa laga soo reebaya sayidkii addoon gaalada haystay wuu guurinaya sayidkii muslimka ahaa addoontiisii gaalada ahayd wuu guurin karaa sidoo kale qaadigii muslimiintu dumarkii ahlu dimihee gaaladii nagu dhex noolayd kuwooda bilaa awliyada bilaa weliga ah dee maxkamadday tegeen maxkamadiina de qudaadeennii baa joogta kuweeni unbaa markaa meherin qudaadeennii ayuunbaa meherinaysa wuxuu yihi wain kharaja alwaliyu can an yakuuna weliyan weligu hadii uu ka baxo welinimadii oo shuruudihii wax laga waayo shuruudihii hadii shardi kamida weligii laga waayo intaqalat ilwilaayatu welinimadu waxay u gudbi ilaa man bacdahu ciddii ka dambeysay min alawliyaai awliyada ahaa aabbihi hadduu faasiq yahay inamadiisiiba ugudbaysaa wilaayadu saas weeyaan oo xaakimka tegi mayso mar hadduu kani meesha ka baxay kii ku xigay iyaa imanaya wuxuu yihi intaqalat اlwilaayatu ilaa man bacdahu min alawliyaa ciddii isaga ka dambeysay ee awliyada ahayd ayuunbay u gudbaysaa waa marka shuruuddii shardi kamida la waayo waa in cadalahaa kii weliga ahaa hadduu inantii u diido guurkii waqad dacat ilaa kufin iyadoo kufkeedii hala ii dhisa tiri aw gaaba ama weligii uu maqnaado zawajaha alxaakimu xaakimkii iyaa guurinaya walam tantaqil ilwilaayatu wilaayadu u gudbi mayso ilaa man bacdahu weligaa kii ku xigay wa qiila qiil baa leh in kaanat ilgaybatu haddii kaybadu ama maqnaanshihiisu uu yahay ilaa masaafatin meel laa tuqsaru fiiha salaatu salaada aan la gaabinaynin lam tusawaj la guurin maayo xataa yustaadana ilaa laga idan qaato sayidku hadduu gabadhii manciyo dee dembi buu ku dhacay saynu sheegnay haddaba dee gabadhii xaqeedii bay ayay dalbatae maxaa lagu sameynayaa sayidkaasi waa laga wareejinaya wilaayadiya waxaana kala wareegaya xaakimka wuxuu yihi halkan sheekhu wilaayadu kii isaga ka dambeeyey u gudbi mayo marka fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lahu fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lahu haddii ay markaa isqabsadaan oo kale suldaankiibaa markaa guurinay yacni waxa weeye kolkii uu kani diiday kuwii kale haddii ay ogol yihiin xataa ma guurinayaan waxaa guurinaya sayidkii waa guurinaya xaakimkii baa guurinaya si aanay iyagiina colaad isugu qaadin midda kale dee ninkani maadaama intuu weli kani weli yahay ka kale wilaayaba male hadduu aabbihii joogo inanku wilaayaba male aabbihii haddii shuruudii laga helay inankiisii wilaaye male markaa nin aan wilaayaba lahayn waxba ma guurin karo marka xaakimkii wilaayada guud lahaa ayaa dee meeshii guurinaya hadduu maqan yahay ka waran weligii weligii hadduu maqan yahay labaa loo kala qaadaya ma masaafatulqasriba mise waa meel ka sokaysa hadii haddii masaafatulqasri siddeetan kilomitr wax ka dhow ama wataa wax ka fog siddeetan kilomitr iyo wa iyo wax ka durugsan hadduu jiro madhabku waxa weeye qowlan waaxidan waxba la sugi maayo waayo kal hadday inanti tiri ninkan hala ii dhiso oo ninkii isogolaadeen oo iyadii tiraan hala dhisa ninkan weligii hala doono laba cishoo sii socda iyo laba cishoo soo socda waa afar cisho waa muddo dheer oo badan weeyaan lagu kalifi maayo intaa in la sugo markaa inan la odhan maayo intaa suga imika iska guursanaysaa waxaana u guurinaya xaakimka waayo weligeedii uu maqan yahay kuwan joogaana wilaayo male inta kaasi nool yuu sifadii wilaayada leeyahay kuwani wilaayaba ma laha wax wilaaye a ah male soo arki maysid maadaama aanay wilaayo lahayn kii weliga ahaana uu maqan yahay oo sii socod iyo soo socodkiina afar cisho uu qaadanayo muddo dheerna ay tahay waxba lama sugaya inti waa la taasi waa qowlan waaxidan haddii masaafadii halkaa ka dhowdahay oo intaa ka sokayso sheekhu wuxuu isagu maray waa la guurinaya waxba la raadsan maaye kol hadduu maqan yahay allahu aclam in lasoo heli doono iyo in kale iyo sia wa dhici doona inant arrinteed xaajadiina waa naajiza waa wax hadda taagan baahidii guurku hadday taagan tahay isagiina wuu maqan yahay waa loo guurinaya inantii buulshada muctamadku laakiin waa qiilkaa u sheegay mar haddii masaafadii ay dhowdahay oo waktigii aanu badnayn dee waa la sugaya wuxuu iska dhow yahay waxaa la ilaa iyo isagii idan laga helo inantii la guurin maayo maxaa yeelay de halkii sharcigii baa la yeelanayaa ilaa biwaliyin laa nikaaxa ilaa biwaliyinti maanta wax adagi ma jiraan oo aynu idankiisii uga tagnay hala sugo waay haddaba waa tan marka halka masa masalada masaafadu ay ka soo baxda nikaaxi masaafa halku ka soo baxaa waa halkan haddii inantii meeshii laga kaxeeyo oo berbere la geeyo weligeedina u jooga ama miyigaaba dee laga soo kaxeeyey baadiyahaafu magaaladii baa la keenay xaakimkii haddii maxkamaddii la geeyo weligeedina wuu maqan yahay la yidhaahdo horta inta inantii lala soo baxsado oo lasoo waa waa dembi waana dee maaragtay safar aan banaanayn si kastaba haatee xaakimkii uu meheriye markii u ogaado weligeedii inuu maqan yahay de waa madhabkii madhabkii weeya waxaa kale oo culimada madhabku ay sheegeen haddii aanay xaakim u tegina taxkiim ay sameeyaan mar haddii weligii maqan yahay weligii mar hadduu maqan yahay baa waxa ay sheegeen taxkiim ma la samayn karaa weligii ma xaaladdaa uu maqan yahy ma in maxkamadda la geeya makasaba mise waxaa la samayn karaa nin sheekha oo maaragtay ahla intay u tagaan ayuu ay taxkiim samaynayaanoo ay odhan maarata xaakim ka dhiganayaan iyagu oy walaayadii u dhiibanayaan way ku raali noqonayaan sidii labadii noo garnaq lahaay oo kale halkaana iyadana weliba waxay leeyahy bixuduuri اxaakimi xaakimku amaha jooga mayaanu joogine taxkiimkaana way samayn karaan eg markaa iyagu kutubteenii hore ka hadli mayso inan lala baxsaday ee waxay ka hadlayaan gabadh weligeedii maqan yahay haddii sidaa de waxa weeyaan aanay maxkamaddii tegin ay taxkiim kaa samayso ma u asaxaya iyadana haabaaley tii baa markaa tan laga dhaliyey de aynu la maaragtay waxa weeyaan geyn haddii halkii la geeyey markaa kutubtii madhabku de inaanu nikaaxaasi asaxayni ka soo bixi maayo kutubtii madhabka nikaaxaasi inaanu asaxayni dembi ha jiro laakiin nikaaxaasi ma ansaxayo kutubtii madhabka ka soo bixi mayso ilan waxaa halkiisaa loogu tagaa taasi markay horta sidaa tahay imika marka wadcigu wuu ka duwan yahay wadcigii waagii hore maanta weligii telefon baa lagula xidhiiri karaya haddaan telefon lagula xidhiiri karin axkaamtu dee iska sideedaa way noqonaysa laakiin haddii telefon lagula xidhiiri karayo ma aha in la fadwoodo masaladii haybatun weliga xataa iska daa tan masaafadee waayo weligan maqan waxaa looga guuray dee idankiisii wakti dheer buu u baahan yahay laakiin maanta markii telefoonkii uu jiro weligii in idankiisii la helaa muxuu u baahan yahay laba daqiiqo ama daqiiqada ama maaragta soo garan maysid marka de waxa weya alfatwa tatagayaru ama laa yunkaru tagayur اfatwa bitagayur الzamaan shayga ciladiisi hadday meesha ka baxday ilan ciladii maanta waxa wey ataa masaafadii dhaweyd baa la yidhi hala sugo ee maalin iyo maarata sii socd maalin soo socod ahayd laba maalmood ahayd oo la yidhi ma mehersamaysa haddii laiska meheriyo dee nin aad telefoon kula hadli karayso oo laba daqiiqo ay ku hayso ama shan daqiiqo ama lix daqiiqo ama saacadba soo qaad ay ku hayso inaad idankiisii qaadato in la yidhaahdo gabadhiisii way inantiisi way mehersamaysaa iyadii oon idankiisii la qaadanin waa fiqidara wey fiqidara markaa waa in idankii marka la qaado oo haddii de baadiyaha ku lunsan yahay oo markaa meel lagala hadla aanay jirin laba sii socod iyo laba soo socd adii la sheegayo loo baahanayo xaaladdaa iyada ah masaa-ishii markaa halkan waa la keeni oo way imanaysa wuxuu yihi waqiila in kaanat اeybati lam tuزawaj xata tustad wayajuuzu lilwaliyi an yuwakila man yuzawiju waxaa u banaan weligii in uu wakiisho cidda gabadha guurinaysa sheekii oo kale da u yihahdo sheekh guuri gabadha waqiila qiil baale laa yajuuzu uma banaana ligayri اlabi waاljadi aabbihi awga wixii ka soo haray ilaa biidniha iyadoo iyadii ogolaansho laga haysta mooyaane eeg aabbihii wuxuu xaq u leeya awowgiiba inay dee wakiishaan qofkii gabadha meherinayay oo yidhahdaan inantii meheri qiilkaasi waa wixii aan aabbaha iyo awog ahayn buu ku jiraayo qiilkaasi wuxuu leeyahay aabbe iyo awow wixii ka soo haray markay cid kale wakiilanayaan oo inantii meheri odhanayaan waxay u baahan yihiin iyadii inay ku yidhaahdaan sheekhaanu wakiilanayna ayo ku meherinaya oo wuxuu ka eegayaa kuwa kale mabay guurin karin ilaa iidankeeda qaataan marka tawkiilkiina saasoo markay wakaalo samaynayaanna idankeeda ha u qaataan laakiin muctamadku wuxuu le mehe farqi baa udhexeeya cidda meherinaysa inantu inta badan ma danaynayso laakiin in la guuriyo oo qofkaa loo dhiso iyaa iyada muhimkeedu uu yahay laakiin sheekh hebel baa kumeherinaya sheekh hebel baa kumeherinaya macno badan iyada uma samaynayso laba arrimood oo markaa kala duwan iyay yihiin waxa weeye tawkiilkii wuu banaan yahay iyadii oo aan iyadii la odhanin sheekh hebel baa ku meherinaya sheekh hebel baanu wakiilanaynaa in waxba la yihahda macno ma samaynayso wuxuu yihi wayajibu an yucayana الزawju fi الtawkiili fi axadi اlqowleyni walaa yajibu fi اlaakhari markan haddaba la tawkiilanayo wuxuu yihi wayajibu waxaa waajiba an yucayana الزawju zawjkii in la cayimo fi الtawkiili marka la wakiilanayo wakiil markaa la samaynayo fii axadi lqowleyn labada qowle masalada ku sugan mid ahaani siduu leeyahay walaa yejibu ma waajibayo tacyiinku fi laakhari qawlka kale eeg markuu aabbihii leeyahay inantayda waad guurin kartaa ma khasabaa inuu yihahdo hebel waad u guurin kartaa mise waxa inuu yidhaahdo qof kastoo kuf u ah waad u guurin kartaa qawl baa markaa wuxuu leeyahay waxaa waajiba inuu cayimo waxa waajiba tacyiin baa waajibaho inuu yidhaahdo ninkaa hebele waad u guurin kartaa waa aabihii markaa mujbirka ahaa baa alkan laga hadlay ilan tii kale de iyada idankeedii baa dee marka horeba laga de iyadu tiraahdo nin kasta waa laii guurin karaa waa sax laakin iyadu de markaa wakiil maarata idmayso iyadu waa inay idanta ciddii ay dee markaa loo guurinayo ama ay ilaaqdo laakiin aabihii markuu mujbir yahay ee cidduu doono oo kuf u ah inantiisa u dhisi karo intuu nin wakiisho inuu yidhahdo ciddaad u aragta munaasib inanteeda waad udhisi kartaa miyay ansaxaysaa mise waa inuu cayimo qawl wuxuu le waa inuu cayimo maxaa yeelay ninkan wakiilkii naxariistii aabbaha ma leh marka nin aanu aabaheed u dhiseen inuu udhisaa laga yaabaa laakiin muctamadku wuxuu leeyay kollay aabbuhu naxariistiisu waxay keensan qofkan uu yiri waad u dhisi kartaa inanteeda waa nin wax ku og yahay ninkan yihi qofkii aad wanaasi u aragtay inta waad udhisi kartaa waa caadiyo way ansaxaysaa waana udhisi karaya isagoo waxba u cayimi marka waaa yihi shafaqatu tadcuu ila alla yuwakila ilaa man yaiqu bixusni nadari wakhtiyaari naxariistan aabbu waxay keensanaysaa qofkan uu wakaalada noocaasa siiyey waa qof wanaag iyo maaragtay wax ku og yahay unbu sidaa ku odhanaya wuxuu hi walaa yajuuzu ma banaana an yuwakiila inuu wakiisho ilaa man yajuuzu an yakuuna weliyan qofkan uu diranaya wakiilanaysaa waa inu qof weli noqon kara oo sifaadkii weliga waa in laga helay waa inuu xor yahay waa inuu lab yahay waa in uu cadli yahay oon faasiq ahayn soo garan maysi waa inuu shuruudii wilaayada uu leeyahay ilan wakiilku mubaasharadu wayna ka ansaxaysay markiisa horeba imikana markaas markaa wakiilka ka ansaxaya wakaaladii waqiila qiil baa yajuuzu an yuwakila faasi an yuwakila alfaasiqu faasiq in wakiil laga dhigaa way iska banaan tahay yuqin leeyahay maxaa yeelay buu leeyahay dee nadarkiiiyo wixii loo baahnaa iyo dadaalkii weligaa samaynaya isna waa meherintii un marka waxba inuu markaa cadil noqdaa shardi ma aha buu leeyahy lakin muctamedku wuxuu leeyahay maya qiyaaska wakiilku had iyo jeer qof waxaan tawalihi karo sidiis naftiisa utawalihi kara inuu yahay baa shardi ahaa halkana markaa waa sidii oo kale wuxuu yihi walaysa lilweliyi weligii uma banaano walaa lilwakiil iyo wakiilkii toona an yuujiba nikaaxa nikaaxii inuu u rido linafsihi naftiisa waqiila qiil baale leh yajuusu lisulaani sulaankii waxaa u banaan inuu markaa isagu gabadhii guursado weliga u ahaa fii man huwa fii wilaayatihi ciddii markaa mas-uulka uu ka ahaye wilaayadiisa hoos imanaysay walaa yajuuzu uma banaana liaxadi min alawliyaa awliyadii mid kamidii an yatawalaa inuu tawaliyo aliijaaba iijaabkii wlqabuula aqbalkii fii nikaaxin waaxidin guur keliya waqiila qiil baa leh yajuuzu liljaddi awowgii waxa u banaan an yuujiba inuu iijaabkii rido wayaqbala qabuulkiina uu raaciyo fii taswiiji binti ibnihi inanta inankiisu dhalay markuu u dhisayo bibni ibnihi inankiisu inanka uu dhalay halkan sheek wuxuu kaga hadlayaa masale uun isku noqonayso oo qofku qof keliyihii guurkii labadii dhinacba ma mateli karaa qof qurihii labadii dhinacba ma mateli karaa oo maalan gabadha ninkii weligeeda ah hadduu in adeerkeed yahay oo cid uga dhawi aanay jirin oo isagu wilaayadeedii uu leeyahay inuu guuriyana ay u ogolaatay hadduu yidhahdo un ka waran in adeer waan ku guursaday meher intaa dhan baan kugu guursaday waana isu aqbalay guurkaa marka iijaabkii iyo aqbalkiiba labadiiba isagii isagiibaa riday soo ma labadii dhinacba isaga iyaa matelaya weligiina isagaa ah zawjkiina isagiibaa ah taasi ma asaxaysa muctamadku waa maya ma asaxaysa waxaasi waxaa la doonayaa laba dhinac oo maaragtay isku meheriya inuu xataa cid wakiil ka dhigto cid inuu wakiil ka dhigto iyaduna ma ansaxayso waayo wakiilku isagii ubu betelaya haddaba qiil baa soo reebaya xaakinka xaakinku ciddii bilaa weliya isagaa weli u ahaa isagiina cid markaa de sii sarrayso oo welihii ma jirto isagii markuu adaba gabadh bilaa weliya markuu guursanayo oo isaga u isaga weligeedii yahay dee cid ka sarrayso u diraa ma jirte isagunbaa isu meherinaya iyuu qiilkaasiinaya lakin taana waa la diiday oo waxaa la yidhi xaakin kale qaadi kale ayuu ii guuri odhanaya haduu doona ha ka hooseeyo qaadi ka hooseeyaba hadduu doona ha noqde midaan isaga wakiil ka ahayna qaadiya iyaa u guurinaya in adeerkeedna mid kaleo in adeerkeedu isku derajo yihiin hadduu jiro iyaa u guurinaya laakiin qof quri anaa guursaday anaana aqbalay ma soconayso sidoo kale labadii dhinacba isagoon isagu guursanayin labadii dhinacba wakiil ka ahaado oo sawjkiina uu soo wakiisho weligiina uu wakiishu yihahdo waan ku wakiishay inaad inantayda ninkaa soo wakiisho u dhisto deetana uu yidhahdo heblaaye hebel oo aabbaheed weliyaadadeedii igu soo wareejiyey waxaan u dhisay ninka aan wakiilka ka ahay ee hebel hebel hebel meher qadarkiisu intaa dhan yahayna waan ugu guuriyey isagana guurkaa waanu aqbalay ila labadii dhinac isagaa matelaye iyaduna ma soconayso warkaasi isaguna war soconaya ma aha laba dhinac inay markaa waxa weeyaan kala ahaadaan baa la doonaya taasi markay saas noqoto hal suuro ayaa qiil soo reebay qiilkaasina muctamad buu noqday waa maxay awowgii caruurtii awoga u ahaa dee isagaa ka mas-uul haddaan aabayaashood noolay awow aabuu u yahay inaan iyo inan yar yar oo ama de inanto dee doto qaangaar qaangaarigba way noqon kartaa marday bikro tahay isagaa u weliya waanu guurin karaa idan laaan aan iyo maarata iyadoo idan tayba inan yarooa uu yahay oo in adeerkeeda labadu waa ilmaadeen isaguna labadaba awowbuu u yahay inan markaa aan qaangaar ahayn oo in adeerkeeda ayaabuu ku qanciyey uu ku awow ama maaragtay waxa weeyaan inankan in adeerkaaya dee wuu iska qaangaari doona laba sano waa u dhiman isaga aana dadku ugu mudan isaga aan ku dhis iyuu ku qalqaaliyay iyaduna waa yahay bay ti soo daba arkaysi markaasuu deetana ilamyadiina isagii baa u weliye wuxuu yihi waxaan kuu guuriyey inankanaan awoog waaye hebel hebel meher qadarkiisu intaa dhan yahay isagana guurkaa waanu aqbalay xaaladaasi waa ansax baa la taasi iyadu waa ansaxo awowgu dee ila naxariistiisii iyo wixiisiina wuu wataa marka isagu xaalad khaasuu leeyahay axkaan khaasuu leeyahay isagiiyo aabbuhu axkaan khaasay lahaayeen aabbihii tani suuragal baanay ka ahayn oo de laba u dhalay isuma guurin karo walaalay noqonayaan laakiin awowgii labadan awowga u yahay de ilmaadeer bay noqonayaano labadiiba waa isagii baana ka mas-uula wuu isu dhisi karaya markaa naxariistiisii badnayd iyo taasina waxay keensanaysaa inaanu halkaa wax dhiba ka geysanin marka taasi waa caadi baa la yihi halkaa ku joogo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed